bsmi اllaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm clى nabiyina mxamed w aalihi wصaxbihi ajmaciin qaala اlmualifu raximah اllahu tacaala wma yali lmudaafa yaأti khalafa canhu fi اlcraabi ida ma xudifa wrubama jaru اladii abqw kama qad kaana qabla xadfi ma taqadama lakin bshardi an yakuuna ma xudif mumaahila lima calayhi qad cuطif wyuxdف الثاني fybقى الأول kaxaalihi إda bh yتصل bsharط caطف وإضاafaة إlى mثl اladي lahu أضفta الأولا fasla mضاafi shب فicli ma naصب mafcuula أw ظرفا أjiز وlam yucab faslu ymiini واضirاarا wujida بأجنabiyi أw bnacti أw nidاء muصنifka wuxuu leeyahay wmaa يلي المضاف يأتي khalafa عنه في licraabi إذا maa xudifa waxaan ku dhex jirnay mudaaf مضاف mudaafu ileyh axkaamtiisa marka waxaa noogu dambeysay asmaadii oo idaafadeeda ay waajib ahayd oo wadmun binaaan hayra an cadimta maa lahu adafta udiifa naawiyan maa cudima aa noogu dambeysay hadda adawaadkaas uu kulmiyey kulligeed daraf ma aha sidii laga yaabo hadalkeenii oo aan niriyay inuu eh, laga fahmi karo waxa weeyaan adawaadkan oo qablu iyo khayru iyo bacdu iyo xasbu iyo awalu iyo duhuuna iyo iljihaad duruufba ha u badnaato laakiin khayr iyo xasbi oo kale eh, daraf ma ah marka waxaa loo kulmiyey waxaa weyaan axkaamtay wadaagsadaan intaasun baa loo kulmiyey meeshaana wuxuu leeyahay wuxuu ka hadlaya idaa xudifa axad almutadaayifayn labadii laysku idaafiya midkood haddii la xadfo xugumkoodii markaasuu ku yihi wamaa yeli mudaafa mudaafka waxa la xariiro yaatii waa yimaadaa khalafan badelkiisuu yimaadaa canhu can ilmudaafi buu bedel ka noqdaa fi lcraabi uuna kaga bedel noqdaa idaa maa xudifa haddii aaniga awalka haddii la xadfo meesha wuxuu ku dhihi rabaa idaa xudifa almudaafu yaأti makaanahu aw muqaamahu almudaafu ilayhi fayucrabu biicraabihi intaas bau beytkan ujeedaa keli ah markaasuu ku yihi wamaa yali waxa la xiriira almudaafa mudaafka waxa la xiriiro mudaafu ilayhiga ah mudaaf yaa la xiriir mudaafu ilayhi ghulaamu zaydin hadaad tiraahdi hulaamkii waa mudaaf yaa la xariiri mudaafu iley zaydin wamaa yali mudaafa mudaafka waxa la xariiro oo mudaafu ilayga ah yaأtii mudaafu ilayhiga wuu yimaadaa khalafan canhu asoo ka badela fi lcraabi kaga badela idaa maa xudifa hadii la xadfa mudaafki idaa xudifa almudaafu yaأtii badalahu almudaafu ilayhi fayucrabu bicraabihi intaas buu ujeedaa musanifka waxaa ka mid e qowl اllahi tacaalى wasأl اlqaryaة alatii kunaa fiiha qisata nabiy llaahi yuusuf wiilkii oo wiilashii yuusuf la dhashay kamid ahaa wuxuu ku yiri wasأl اlqaryata qaryo waxaa weyaan waa waa waa jaamid weeyaan tuulo ama magaalo waay magaalo wax lama weydiiya macnaheedi wuxuu kala jeedaa wasأl ahla اlqaryati wasأl ahla اlqaryati marka ahli oo mudaaf ah yaa waa la gooyey waxaa bedelkiisa soo galay mudaafu ilahygii la xariiray qaryatidii hoos dhigneed yaa yaa icraabtii ahlada la siiyey wasأl alqaryata alayiri markii horena ahl اlqaryati ay ahayd waxaa lamidi waushribuu fii quluubihim اlcijla bkufrihim wa ushribuu waxaa la cabsiiyey fii quluubihim reer bani israa'iil waaye cubaad lcijli aa la yidhaahdaye alcijla xub alcijli bikufrihim bisababi kufrihim marka wa ushribuu ficil iyo naaib ulfaacil waay waawdaas naaib ulfaacil waay ficilkan ashraba laba mafcuul u qaadana mafcuulkii hore naaib ulfaacila looga dhigay kiid labaad marka alcijla xub alcijli yuu ahaa ilaan waxa la cabo waxaa weyaan oo qalbiga dadka ka galayo waa xubiga cijliga ma ah marka xudifa اlmudaafu wahwa xubu wa uqiima اlmudaafu ilayhi aladii huwa اlcijlu muqaamahu fantasaba binasbihi sidaas weeyaan ama maa dakarahu ibnu caqiil wagayruhu min anuxaad ka ibni hishaam wajaaa rabuka oo aslakeeda amru rabika ay ahayd icraab ahaan mithaal ahaan waayo laakiin caqiid ahaan sax ku ahayn wa jaaa rabuka xadaf aho meeshaas laga naa'ibunoode maba jiraanbo min sifaati illaahi tacaala almaji ilaahay wuu imaanayaa dadkan haddee ashaacira u badan waxa kutubta naxwada sharaxday markaasaa waxay leeyihiin amruka meeshaas ka maqan oo liannahu yastaxiilu cala allahi almaji lanna ida ahbatna lahu lmaji ashbahnaa bimakhluuqaatihi wahada kuluhu muqadimada saxna ma aha natiijada lagu dhigayna sax ma ah ilaahayna wuu imaanaya ywma alqiyaama lifasli اqada wuu imaanaya wayanzilu kula leylati ilaa samaai dunya maadaama allahu xayun qaa'imu binafsihi fama ladii yamnachu walidaalika markii loo deliistay wajaaa rabuka wاlmalaku safan safan nin amiir ah walidaalika fi ywmi اlqiyaama markaasuu wuxuu iri man yaأti ywma اlqiyaamati man yamnachu an yaأtiya اlyowm waxa weye ilaahay waxaa weyaan allihii kaamil aliraada wاlqudra buu leeyahay yafcalu maa yashaa jala jalaaluhu waqad ahbata allahu linafsihi anahu yaأti ywma اlqiyaama walaa axada yamnachu aw yamnacu ma tasafi bihi jala jalaaluhu marka mithaalkaas waxaa weyaan sax ma ah ayib tan marka waad garatay wuxuu ku yiri wamaa yali mudaafa yaأti khalfan canhu fi lcraab ida maa xudifa markaasuu yiri warubamaa jaruu inay jaraanaa dhici karto aladii kii abqow ay baaqi yeeleen kamaa qad kaana sidou ahay qabla xadfi maa taqadama midkii soo hormaray xadafkiisa tanna cagsigeedii waa wa rubamaa jaruu waxa waaye mudaafkii hore haddii la xadfo in mudaaf uley booskiisa la geeyay marxaladii horey ahayd tanna waxaa laga yaabaa buu ku leeyahay mudaafkii hore in la gooyo mudaafkii labaadne aan meeshiisa la geyno yabqa calaa maksuuri calaa kasrihi aw yabqa calaa jarihi sidii isaga hoos dhignaanay markaasuu ku yihi wa rubamaa waxaa dhici karto si yar waaye jaruu in ay jaraan aladii kii abqow ay baaqi yeeleen mudaafkii hore haddii la gooy mudaafu ilayhigii la baaqi yeelay inay sidiisa ku baaqi yeelaan jarkiisa inay ku baaqi yeelaana dhici karto kamaa qad kaana sidou ahay qabla xadfi maa taqadama mudaafkii hore intaan la xadfin soo u hoos dhignay inuu hoos dhigiisa isaga baaqi noqdo yaa la arkaa sidaas waay laakiin shardi bay leedahay shardigaas waa maxay laakin bishardi an yakuuna bishardi an yakuuna maa xudifa midka la xadfay inuu ahaado oo mudaafki ah mumaahilan mid u dhigmo oo u eg limaa calayhi qad cutifa midka lagu soo cadfay haddii mudaafkii hore la xadfo oo mudaafu ilayhi meeshiisa aan la geynin ee lagu baaq yeelo waxaa dhici karta buu ku leeyahay waa dhici kartaa laakiin maxaa uu shardi ah waxaa uu shardi ah in lagu soo cadfo mudaaf kale oo mudaafkii aan xadafnay u dhigmo fiirsa markaan waxaa lagu miithaaliyey qowl shaaciri akula mri'in taxsabiina imra'an wanaarin tawaqadu bileyli naara wuxuu ri akula mri'in qof kasta taxsibiina imra'an qof kastaba waxaad u malaysaa qof inuu yahay oo macnaha sifaadkii aad ka rabta aad ka heli karta wa naarin wa kula naarin naar kulligeedine tawaqadu bileyli habeenkii la hurinaya tatawaqadu leylan naaran maad u malaysaa buuri naartii habeenkii dabkii habeenka la iftiime dab oo dadka marti lagu qaad loogu talagalay maad u malaysaa buu hungurigii kaa soo dhicin waay fiiri markaan wa naarintaas waa mudaafu ilayh mudaafkiisina waa la xadfay oo wa kula naarin bay awal ahayd ayib markii kullidii la xadfay nasbadii lama siino wa naaran lama dhihin oo booskii kulliga lama geynin waa labo midda kale waxaa weeyaan naartadan waxay ku cadfan tahay isimka mudaafka la xadfay wuxuu ku cadfan yahay mid kaloo asiga u eg oo hadda wa kula naarin hadday ahaan laheed joogi lahayd kullidaas kullida kale ku cadfanaan lahayd ay ku cadfanaan lahayd oo markaa waxa weeyaan midka la xadfay oo kullida ah waa inuu noqdaa mid u eg midka lagu cadfay wa naarintan waa waawowlcadaf weeyaan waxay kulidaasu meesha ka maqan ku xadfan tahay ay ku cadfan tahay kulida horo marka isu fiirso wuxuu ku yihi bishardi an yakuna inuu ahaadaa shardiga maa xudifa waxa la xadfayo hadda kullidan damba ah mumaathilan mid u eg limaa isim u eg qad cuطifa maxduufka lagu cadfay calayhi cala اlismi isimka kullidaoho maqan waxaa lagu cadfay kulli kaloo meesha joogto marka midaas meesha joogto ka muuqato awgeed yaa midkan loo xadfay haddaysan kulli kale joogi lahayn ma banaanaan lahayn in la xadfo marka taasuu musanifku u jeeda ayib laakiin bishardi an yakuuna maa xudifa midka la xadfay oo kullida ah mithaalkii hadda sheegnay mumaathilan mid u eg inuu ahaado limaa qad cuطifa wixii lagu cadfay calayhi midka lagu cadfay almaxduuf macطuuf yucطafu calىa maa huwa mithluhu fi اlafdi wاlmacna sidaasaa loo jeeda waxaa lagu mithaaliyaa maa mithlu cabdillaahi walaa akhiihi yaquulaani dalika fiiriya maa mithlu cabdillaahi walaa akhiihi hadda fiiri walaa akhiihidaas akhiihi waa mudaafu ilayhi waay mudaafkii kale oo asiga oo loo idaafay waa maqan yahay waxaa la qadarayaa mithlu aa la qadarayaa walaa mithlu akhiihi yaquulaani daalika labadaas waxaan wax dhahaya waxaan wax dhahaya ma ah marka almaxduufu almudaafu almaxduuf aladi huwa almithlu fi اlasli macطuuf calى ma kaana mithlahu wa huwa mithlu cabdillaahi fajaaza xadfu thaani mudaafka dambe in la xadfo liannahu liwujuudi mudaafin aakhar yumaathiluhu fi اlafdi wاlmacna intaas un baa lagala jeeda ayib waxa weeyaan sidaas waa mida qiyaaska ah laakiin waxaa la yidhi mudaafki in la xadfaa la arkaa mudaafu ileyhigana jarkiisa isaga baaqi noqdo asigoo midka lagu cadfayna au asiga lamid ahayn waxaa lagu mihaali ka qiraa'ati bacdihim turiiduuna carada اdunyaa wallaahu yuriidu اlaakhirati qiraa'ada saas akrinayso ibni jamaan yaa akhri baa liyihi kolaba qiraa'aadka mutawaatirka ama ah qiraa'ada mutawaatirka wallaahu yuriidu alaakhirata oo mafcuulu bihi ay noqonaysaa yuriidu huwa allahu tacaala faacilka alaakhirata waa sidaa weyaan laakiin wallaahu yuriidu alaakhirati yuriidu lama dhihi kara mudaaf alaakhirati mudaaf ile lannu ficil lamaba idaafeeyabo waataan horay kugu soo sheegnay waxaa alidaafa min khawaasi alasmaa markaasa waxaa la yidhi wallaahu yuriidu carada alaakhirati ay ka dhigan tahay fii qiraa'ati man jara alaakhira taqdiirka marka maya wallaahu yuriidu baaqiya alaakhirati saasay yidhahdeen aakhirada baaqigeeda marka hadda fiiri midka la xadfoo baaqiga ah iyo midka la sheegay oo horo caradka ah labay kala duwana yihiin haddii la dhihi lahaa wallaahu yuriidu carad alaakhira isku macnay noqon laheed waa shuruudii waa oofsatay laakiin bacdu lmufasiriin towjiiha lihadii lqira'a waxay leeyihin wallaahu yuriidu baaqiya alaakhira ilaahay aakhirada inay baaqi ahaatuu doonay aakhirada baaqiga ayuu ilaahay doonaa dheh inay addoomankiisa ay ka murgaan marka hadii la yidhaahdo almaxduuf baaqi waaye uma dhigma midka madkuurka oo ah marka laakiin haddii la yidhah wallaahu yuriidu carada alaakhira adduunyada aakhirada dheefteedu ilaahay addoomankiisa la doonaya marka waxa weeyaan almaxduuf mumaathilu limaa huwa madkuur qablahu sidee ba ay noqonayaan ayib marka taas waxa weeyaan mudaafkii oo la xadfay wmaa yeli mudaafa yati khalafa laga soo bilaabo saddexdaas beyd waxay ka hadlayaan idaa maa xudifa almudaafu wa baqiya almudaafu ilayhi oo laba xaala noqday imaa in icraabtiisa la siiyo imaa in la baaqi yeelo oo asagoo majruur lagu baaqi yeelo bidalika shardi haddii la helo waay intana wuxuu ka gelayaa wayuxdafu thaani fayabqa alwalu kaxaalihi idaa bihi yatasilu bishardi cadfin wa idaafatin ilaa mithli aladii lahu adafta alawala wuxuu ku leeyahy wayuxdafu thaani markaa waxaa la bilaaba mudaaf ileyga la xadfaa mudaafkia la baaqiyeelaya wayuxdafu thaani midka labaadaa la xadfaa fayabqa alawalu midka horaa baaqi noqonaya ka xaali sidiisii oo kale ku baaqi noqonaya idaa bihi yatasilu markuu mudaafu ileyga joogi ahay ahaay yaa lagu baaqiyeelayaa marka goormo waa laakiin bishardi cadfin in lagu soo cadfo iyo wa idaafatin in loo idaafeeyo midka lagu soo cadfay ilaa mithli ladii kii mithalkiisii adafta alawala midka hore aad u idaafayta lahu asiga fiiri markaan mudaafu ilayhigaa la xadfay hadda musanifka xaaluu ka hadla alaslu waxa weeyaan haddii mudaafu ilayhiga la xadfo mudaafka wuxuu u baahnaay oo dhan in loo soo celiyo isimka mudaafka ah haddii la idaafeeyo tanwiin waa laga qaadi jiray ama al haday ku jirtaa laga qaadi jiray marka haddii mudaafu ilayhiga la xadfo waxa weeyaan an yuradda ilayhi maa faqadow bisababihi oo la yidhaahdo markaan mathalan haadaa ghulaamu imra'atin ou ahay imraati haddii la xadfo tanwiintiis in loo soo celiyo hada ghulaamun in la yidhaahdo sidaasaa asal eh waxaa ka mid eh qowl اllahi tacaala wakula darabna lahu اlamhaal wa qowlihi tacaala ayamaa tadcuu falahu اlasmaaء اlxusnaa kulli waxay ka mid tahay asmaada idaafada laasimto laakiin ima an yudaafa lafdan haddii lafdiga laga xadfanayo hawa mudaafun taqdiiran marka kula axadi darabna intay ahayd ama kula ummatin waa la xadfay mudaafki mudaafgii mudaafu ileyhiyaa la xadfay mudaafkii marka tanwiintiisaa loo soo celiyay isim iska caadi buu noqday ishkaal male marka mudaafkaas mudaafu ileyhiga meesha ka maqnan lafdan wa macnan wax loogaga baahan yahay ma jirto ayb xaaladda labaad waxa weeyaan in mudaafu ileyhigii la xadfo mudaafkiina dama lagu baaqi yeelo yuxdafu lafduhu wa yabqaa eesh macnaahu tii saaki aan kasoo hadlayna waayo qablu iyo bacdu markii la binayna idaa xudifa mudaafu ileyh lafdan wa nuwiya macnaahu waxa weeyaan icraabtu asna waxba iska dalima damaa la saaraya mabniya laga dhigaya xaalada saddexaad waa mida musanifka hadda ka hadlaya labadaas xaalo hore fahm wa yuxdafu thaani mudaafu ilayhkii labaada la xadfi karaa fayabqa alwalu midka mudaafkaana wuxuu ku baaqi noqon karaa ka xaalihi waa waa noqon karaa waa laazim ma ah laakiin tanwiina loo celi karaa idaa bihi yatasilu markuu la xariiri sidau ahay you iska ahaanayaa laakiin maxaa u shardi ah fiiriya bishardi cadfin in lagu soo cadfo weeyaan mudaafkaas mudaafu ilayhiga laga gooyay wa baqiya calaa xaalihi waa in lagu soo cadfaa isim kale mudaafkaas mudaafu ilayhi laga xadfayaa macduuf noqonay iyo wa idaafatin midkaas lagu soo cadfayna waa in loo idaafeeyaa ilaa mithli ladii kii mid lamid a ah, adafta alawala midka hore aada u idaafaytay lahu asiga fiiri markaan miثaalkaad ku fahmaysaaye waxaa tiri qaطca allaahu yada wa rijla man qaalahaa arintaas ninka yiri gacanta iyo lugta allah ka gooy fiiri markaan qaطca allaahu yada man qaalahaa bay ahayd yadadii oo mudaafka ah mudaafu ilayhigoo man qaala ahayd yaa horta laga xadfay kow markii la xadfay yaqataca allaahu yadan lama dhihin tanwiintii uu sababtii idaafada u waay looma celinin laakiin waxaa lagu baaqyeela asagoo mudaaf ah siduu ahaayaa lagu baaqyeela hal fatxa la saaray ko laakiin maxaa shardi ah yadkaas waa in waa in ayada horta wax lagu soo cadfaa wa rijla a lagu cadfay rijla markii lagu cadfay yaa layidhi midkay rijla lagu cadfayne rijlada lagu soo cadfa waa in loo idaafeeyo kan hore wixii laga gooy yada maxaa laga gooye manqaalaha laga gooy markaasaa rijlana waxaa loo idaafeeyey kii hore wixii laga gooye wax lamid oo manqaalaha ah asalkeeda waxay idhi qataca allaahu manqaalaha wa rijla manqaalaha markaasuu yihi bishardi cadfin mudaafkaas waa wax in lagu soo cadfo mudaafka mudaafu ilaygiisa la gooy waa in mudaaf kale lagu soo cadfa kow wa idaafatin kan lagu soo cadfayna waa in loo idaafeeyo ilaa mithli اladii isimkii oo kale adafta alawala lahu midka hore kan waxaad u idaafaysay midka hore mudaafka hore waxaad u idaafayso ood ka goyso wax lamid eh kan dambe in loo idaafeeyo waay waxaa kamid ah leeyahay khud rubca wa nisfa maa xasala nin baad ah, tijaare iskula jirteen markaasaa waxaad leedahay eh, khud qaado rubca wa nisfa maa xasala waxa soo xasilo faa'iidada rubcooda iyo niskooda qaado fiiri hadeertaan khud rubca maa xasala wa nisfa maa xasala bay ahayd markaasaa rubcadii waxaa laga gooyey maa xasalaa laga gooyey marka waa in lagu soo cadfaa mid kale wa nisfaa lagu soo cadfay nisfigii lagu soo cadfay waxaa loo idaafeeyey kan hore wixii laga gooyo kale wamaa xasanadaas waa waxaa laga maqlaa lili min dalika qowl shaaciri saqa alaradiina algaythu sahla waxasnaha faniitat cura alaamaali bizarci waadarci saqa alaradiina dhulalkii waxaa waraabiyey algaythu roobkii sahla waxasnaha meesheeda oo adag iyo meesheeda oo macnaha beeraha laga tacbo karoo sahliga ah dhulka oo macnaha jilacsan iyo xasna dhulkeeda adagoo daaqa abo roobaa waraabiyey faniitat cural aamaali yacni yididiilka waxaa lagu xiray aamaalkooda bisarci wadarc markuu roobkii daay dhulkii daaqa ahaa dooga ahay oo xasniga ahay iyo dhulkii beeraha laga falanayay markuu roobka waraabiyey dadkii aamaalkoodii waxay ku dhacday ku xirantay waxay ku xirantaa leeyahay inay eh, inay beerihii iyo xoolihii ay dhaqdaano roobkiyaa da leena markaa zarcigaa la sugaya marka fiiri saqa laradiina algaythu sahla sahlahaa ay ahayd sahligii ka ahay mudaaf ileyhigaa laga xadfay markii mudaafu ileyhi laga xadfa kaaftoom lama dhihinoo tanwiintii looma celino sahlan lama dhihin ee waxaa lagu baaqyeelay asoo mudaaf ahoo kale a ah. markaasuu wuxuu iri bishardi waa in wax laygu soo cadfaa waxasna lagu soo cadfay markaasuu iri midda laygu soo cadfay waa in la siiyaa midii anig laga gooyay oo damiirkii haada ahay waa intaas keli aba hadda yuu musanifku u jeeda sida fiican waa sidaas laakiin shalay waxaa soo dhaaftay qowl shaacir min qabli naadaa kulu mawlan qaraabatan famaa caطafat mawlan calayhi cawaaifu fiiri min qablidaas waxaan ku tiniriye idaa xudifa mudaafu ilayhi wa nuwiya lafduhu yabqa calaa xaalihi kaanahu mudaaf marka fiiri min qabli hadda daalikaa laga xadfay ayb lagumana soo cadfin isim kale oo midkii laga xadfay loo idaafiyo kan laguma soo cadfin waxaa la yidhi waxa weeyaan waa yar tahay arintaas ayada ah waa yar tahay ayib marka siibaweyh wuxuu le hadii la yidhahdo qaطaca allahu yadda man qaalahaa wa rijla man qaalahaa hadii la yidhaahdo waxay wax ka maqan yihiin midka dambe waa midka hore ma ah oo asalkeedii qaطaca allaahu yadda man qaalahaa wa rijla man qaalahaa bay ahayd rijladiia lasoo qaaday abayna mudaaf mudaafuley lasoo dhex dhigay ee yadi mudaafkeedi waa jooga rijla mudaaf ilahgeeda ka maqan yahay sidaas uu leeyahay wa taas towjiihaad weeyaan markaasuu musanifka haddana wuxuu ku leeyahay fasla mudaafin shibi ficlin maa nasab mafcuula aw darfan ajiz walam yucab faslu yamiini wadiraaran wujida biajnabiyin aw binactin aw nidaa ayb wuxuu ku leeyay musanifka wa ajiz banay fasla mudaafin mudaaf in laga fasliyo can ilmudaafu ilayhi lagaga fasliyo banay wa ajiz banay fasla mudaafin mudaaf in la fasliyo mudaafkoo shibi ficlin ficil shabaha maa nasaba inuu ka fasliyo wuxuu asiga kordhigtay mafcuulan xaal uu yahay aw darfan xaal uu yahay walam yucab lama ceebaynin faslu yamiinin yamiinna inay mudaaf iyo mudaafu ileyh kala saarta lama ceebaynin wadiraaran wujida wawujida waxaa la helay fasligii idiraaran dhibaato awgeed biajnabiyin in loogaga fasliyey aw binactin in loogaga fasliyey aw nidaain in loogaga fasliyey marka waxa weeyaan hadda waxaan soo sheegnay marna mudaafkiyaa la goynaya kayfa natacaamal maca almudaafu ilayhi albaaqi xaalay ahayd marka dambena waxaan ku xijinay idaa xudifa almudaafu ilayhi fayabqa almudaafu fakayfa yutacaamal macahu markaan hadda waxaan ka hadlaynaa alfaslu bayna almudaaf almudaafu ilayhi asalkooda in la kala faslin waay almudaaf almudaafu ilayh kalkalimati alwaaxida in la kala dhexgala ma aha boqolkiiba sagaashan iyo sagaalna saas waay laakiin marka qaarkeedoo naadir aho yaraa waxaa la arkaa alfaslu bayna almudaaf walmudaafu ilayhi markaasa waxay u kala baxaan si wax oo qiyaas ah oo macnaha oo saaiq ah iyo wax oo daciif ah oo naadir ahay usii kala baxaan markaasuu wuxuu ku leeyahay mudaafka markuu noqonaya qiyaas in mudaafu ilayhigiisa laga fasliyo waxa weeyaan saddex xaalo inuu mudaafkii masdar noqdo mudaafu ilayhigiisana faacilkiisa ou noqdo waa kow inuu mudaafkii wasfi noqdo mudaafkii i mudaafu ilayhigii waxaa kala saarayana mafcuulkiisii ee awalka ahay ou noqdo ama thaaniga ama jaari iyo majruur intaas qiyaas weeyaan haddii intaas la waayo waxaa weeyaan waa wax yar markaasuu ku yihi wa ajiz banay fasla mudaafin mudaaf in laga fasliyo shibi mudaaf shibi ficlin mudaafkao shibi ficlin ficil oo oo shibi ficlin ficil u eg oo masderkii iyo isimkii faacil isimkii mafcuul waa yani alasmaa alati tacmul camal alficli maa inuu ka inuu ka fasliyo ogolow oo banay wa ajisbanay fasla mudaafin mudaaf in laga fasliyo mudaafkao shibi ficlin ficlu ag can ilmudaafu ilayhi in laga fasliya ogolow maa uu ka fasliyo nasaba mafcuulka mudaafka uu nasbistay mudaafki wixii uu nasbistay mudaafki wuxuu nasbistay in mudaafu ilaygiisa loogaga fasliyo ogolow mafcuulan xaal uu yahay aw darfan xaal uu yahay sidaasoo kale walam yucab lama ceebaynin in mudaafki iyo mudaafu ilaygii la kala geeyo faslu yamiinin yamiin dhaar inay kala geyso lama diidin wadiraaran wawujida fasliga waa la helay biajnabiyin lagu kala fasliyo mudaaf iyo mudaaf ilayhi ajnabigii aw binactin lagu kala fasliyo aw nidaa'in idiraaran fi xaalat اlidiraar ayib waxau ahadeertaan mithaalkaad ku garanaysaae mudaaf iyo mudaafu ilayhi oo mafcuul mudaaf lagu kala fasliyay qowluhu tacaala ayaa kamid kamaa fii qiraءati ibni caamir wakadalika zuyina likathiiri min almushrikiina qatlu wlaadahum shurakaa'ihim wakadalika sidaasaa zuyina loo qurxiyey likathiiri min almushrikiina dad badan oo mushrikiinta kamid eh qatlu wlaadahum awlaadkooda inay dilaano shurakaaihim shurakadooda ay owlaadooda dilaan qatlu shurakaaihim a u qurxiyay awlaadahum ay dilaan marka fiiri aayadda oo hadda qiraa'ada mashhuurkee wakadalika zayana likathiiri min almushrikiina qatla awlaadihim shurakaauhum qiraa'ada mashhuurka waa taas aayadaas waxay noqona wakadalika zayna waxaa u qurxiyey likathiiri min almushrikiina qatla awlaadihim caruurtooda inay dilaan shurakaauhumaa u qurxisay kuwii ay caabudayeen jinniga iyo baktiga yaa dadkii waxay yihahdeen awlaadiina dila ama gaajo ka cabsashadeeda u dila ama ceeb ka cabsashadeeda u dila yay u qurxiyeen baa marka qiraadaas laa ishkaala fiha laysa fi tilka alqiraa'a almashhuura alfaslu bayna mudaaf mudaaf iley qatla awlaadihim mudaafkii mudaaf iley waa lisken laakiin hadda fiiri qatlu waa mudaaf mudaafu ileygina waa shurakaaihim awlaadahum waa la dhex dhigay markaasaa lagu leeyahay awlaadahum taas waxa weeyaan mudaaf iyo mudaafu ileyhay kala dhex gashay waxayna loogu ogolaaday liannahu waxaa weeyaan awlaadahum masdarkan oo qatlu ay mafcuul u tahay oo macnaha qatlu shurakaaihim shurakadoodii qatla shura qatla qatlu dhe qatlu shurakaaihim awlaadahum qatluda waxay noqonaysaa min baabi idaafati اlfaacili min baabi idaafati اlmasdari ilaa faacilihi qatli qatlu shurakaaihim shurakadooda inay dilaano wlaadahum awlaadahum mafcuulkii waxa weyaan oo thaaniga camal u ahay marka awlaadahum mansuubu bilmasdari qatladaasaa lagu nasbiyey marka fusila bayna almudaaf wاlmudaafu ilayhi bimafcuuli اmudaaf qatludaas mafcuulkeeda awlaadahum waay qatlu awlaadahum awlaadooda ay dilaan saasay noqonaysaa taas miثaalkeeda waxay u tahay waa beydkii hore aan iri bidaawgiisa oo aan iri waajizbanay fasla mdaafin mdaaf mdaafkoo shibi ficlin hadda qatlidaas ficilay shabahda lannahu waa masdar ma ou fasliya nasaba ou nasbistay qatlidaas waxay nasbistay awlaadahum waxayna ku nasbisatay mafcuulan xaal uu yahay aw dharfan aa noo hartay alfaslu bayna اmudaaf wاlmudaafu ilayhi bidarfin huwa macmuul lilmudaaf waxaa kamid a maa sumica can bacdi man yuuthaqu bicarabiyatihi dadkii carabigooda lagu kasloonay inay yidhaahdeen tarku yowma nafsika wahawaaha sacyun laa fi radaaha tarku yowman maalin inaad ka tagto nafsika naftaada aad ka tagto iyo wahawaaha maca hawaaha naftaada waxay rabto hadaad maalin usii daysid sacyun laha waxaad u socotay fii inaad halaajisid hadaad naftaada aad xeraga usii daysid hal maalin macnaheedu waxay ka dhigan tahay adoo naftaada halaagtay marka fiiri waxay ahayd tarku nafsika wa hawaaha yowman marka tarku waa mudaaf nafsikana waa mudaaf ileyh waxaa dhex dhexgeli yowman oo darafka ah waxaa looga ogolaaday lianna yowmkaas naftigeeda waa daraf mansuub bilmasdari oo mubtadaha oo tarkiga ku camalfalay marka mafcuulu bihi ou nasbistay ama daraf ou nasbistay waa wa mithaalu maa fusila fiihi bayna almudaaf walmudaafu ilayhi bimafcuuli اlmudaaf aladi huwa ismu اlfaacili waxaa kamid a li qiraaءaة bacdi الslf falaa taxsabana allaha mukhlifa wacdahu rusulihi yaa ka mid qiraa'ada mutawaatirka waxa weeyaan falaa taxsabana allaha mukhlifa wacdihi rusulahu sidaas weeyaan taas shaahidkeeda waxba kuma jiraan lam yufsal bayna almudaaf walmudaafu ilayh liannahu mukhlifa wacdihi haddaad tiraahdeed mudaaf iyo mudaaf ilayh waa xariiraan rusulahu macnaha waxa weeyaan falaa taxsabana allaha ilaahay ha umalaynin mukhlifa wacdihi ballankiisa alla burinaya inuu yahay oo macnaha dib u ridaya rusulahu uu yaboohay marka mukhlifagaadaas maanta waxa weeyaan wasfi waa isim faacil isimkaas faacil markii uu noqday asiga mafcuul thaani buu noqday taxsabana allaha mukhlifa laba mafcuul allaha mafcuul awal ama mansuuba calى tacdiim taaduba maca allahi mukhlifa mafcuulu thaani markuu mafcuulu thaani noqday yo ficil wuxuu baahan yahay faacil iyo mafcuul u sii baahan yahay ayib marka mukhlifa mudaaf wacdihi mudaaf ilayhi min idaafati ismi اlfaacili ilaa maxaan ku irahdaa faacilihi wa rusulahuna mafcuulu bihi thaani ay noqonaysaa saasay asalkii ahayd qiraa'adan qiraa'atu bacdi salaf a layihi qira'a mutawaatir maahane mukhlifa wacdahu haddii la yidhaahdo waxay noqonaysaa min idaafati اlmasdari maxaan ku irahdaa min idaafati اlmasdari ilaa min idaafati ismi اlfaacili ilaa mafcuulihi الthaani markaasaa mafcuulkiisii horo yaa waxaa lagu kala geeyey bayna almudaafi mukhlifa wاlmudaaf ilay rusulihi ah yaa axad اlmafaaciil lagu kala geeyey oo wacdahudi ah mafcuulkii marka ajnabika ma ah lannahu alcaamil laysa biajnabiyin can macmuuleyh marka waa la ogolaaday yani ka qur'aan ahaan qiraacada in haabita la rabaa laakiin ka carabiya ahaanay saas ku sax tahay ayib waxaa lamid e eh, jaariya majruurkiina waa lamid waxaa lagu tiri qowl nabiy sal allahu alayh wasalam hal antum taarikuu lii saaxibii abcan eh, waxaa wa riwaayadda hal antum taarikuuna lii saaxibii riwaayadda saas qabto shaahidku ma jira ishkaalna laakiin hadda taariku antum waa mubtada taariku waa khabar mubtada oo jamcu mudakar saalim marfuuc bilwaaw nuunti waa la gooy liidaafati اlismi ilaa maa bacdahu taarikuu saaxibii lii ay asalkeedii ahayd taarikuu saaxibii markaasaa liidii oo dambaysaa inta lasoo qaatay bayna almudaaf oo taariku ah iyo bayna almudaaf ilayhi oo saaxibiya ah la dhex dhigay markaasaanu leeyahay ajnabi kama aha liana aljaara walmajruur liidaas mutacaliq bitaariki idan taarikii caamilu fi ljaari walmajruur waalcaamilu laysa biajnabiyin can macmuulihi sidaasaa loogu ogolaaday ayib intaas waxa weeyaan darafkii iyo jaari majruurkii waay wa qowl اmusanifi walam yucab faslu yamiinin waa mida kale walam yucab lama ceebaynin <coughs> faslu yamiinin yamiin in lagu kala geeyo bayna اmudaaf wاlmudaafu ilayh oo waxaad leedahay markii mudaaf iyo mudaafu ilayhi ou yamiintii u dhex galo haadaa gulaamu wallaahi zaydin haadaa gulaamu zaydin ama asalkeedii haadaa wallaahi gulaamu zaydin mubtada iyo khabarka qasam waa la dhexdhigi في ma fi ishkaal asalkeedi haadaa wallaahi gulaamu zaydin ay ahayd qasamkia inta lasoo qaaday a bayna almudaaf walmudaaf ileyh la dhexdhigay oo gulaamu wallaahi zaydin aa la yidhi marka qasamkaas waxaa laleeyahy waa banaan tahay waana qiyaas oo macnaha waxa weyaan shay shaad e ma ah wadiraaran wujida intaana marka ishkaaliyada kali a ah. <clears throat> wadiraaran wujida wujida fasliga waa la helay bayna almudaaf walmudaafu ileyh lakala fasliyo biajnabiyin lagu kala fasliyo aw binactin lagu kala fasliyo aw nidaain lagu kala fasliyo idiraaran liajli idiraar dhibaata keenta awgeed aa la ogolyahay ajnabi in lagu fasliyo fi mithaal اajnabiy waxaa kamid e ka qowli ashaaciri kamaa khuطa اlkitaabu bkafin bikafi yowma yahuudiyin yuqaaribu aw yuziilu wuxuu ihi kamaa khuطa اlkitaabu kitaabka sida loo qoray bikafi yahuudiyin loogu qoray yowma maalin yahuudigoo yuqaaribu qoraalka isku dhadhaweynay oo yuziilu kala fogfogeynay kamaa khuطa اlkitaabu bikafi yowma yahuudiyin fiiri markaan kafi iyo yahuudiyin ilan carabta umiyiin ay waagaas ahaayeen wax wax qori jira yahuudda waay walidaalika qoladii oo yahuuda ahay markaasa laysa alaykum laysa maxaan idhahda waa qoladii yidhaahdeen marka ay leeyihiin umiyiinta wax xaq oo idinku leeyihiin ma jiraan carabta umiyiin ay ku magacaabi jireen sibaabta ugu bilaabayna ayagaa wax qori jireen oo wax akri jireen liannahum ahlulkitaab ay ahaan jireen marka yacni ninkan wuxuu leeyahay wuxuu tilmaamaa hashiisa markii meesha ay socotay raadkeedii sidii uu dhulka u harhariiqday waxaad moodaa kulaa nin oo yahuud oo kitaab qoray marna isku dhaweynay kitaabkii isku eh, isku dhadhaweyna marna kala fogfogeyna wax macno weyno hadda ku dhex jira ma ah marka waxa weeyaan kamaa khuta alkitaabu bikafi yowman yahuudiyin yowmantaas yaa mudaafkii mudaafu ileyh la dhex dhigay waana ajnabi ou ka yahay liannahu yowman darafkaas ah khudadaasay ku tacaluqdaa ee kafi kuma tacaluqdo kamaa khuta alkitaabu yowman sida loogu qoro bikafi yahuudiyin ay iska ahayd marka darf macmuul lcaamili aakhar yaa inta lasoo qaada bayn اmudaaf mudaaf ileyh dhex keenay kaas waxa weeyaan ajnabigii waay nactiga miithaalkiisii sida ibnu caqiil ou ku miithaaliyey qowl shaaciri weeyaano najowtu waqad balla lmuraadiyu sayfahu min bni abi shaykhi اabaطixi aalibi uu yihi <clears throat> waxaa la yidhaahdaa Eh, beydkan eh, waxaa iskale maxaan ku ihahdaa mucaawiya oo ilaahay buu ku mahadcelinaa habeenkii ay qoladii oo oo cisaabadii mujrimada aheed ay ku tashatay in hal habeen cali iyo mucaawiya iyo camr bn caas laga takhaluso marka khudadii cali bay ku fushay oo ninkii cali loo diray inuu dilo waa dilay kii oo mucaawiye loo dila oo loo dirayna ma dilin oo macnaha waa u suura geli markaasuu mucaawiya wuxuu yihi bay yidhaahdeen hadduu beytka asiga leeyahay najowtu waan badbaaday oo waan ka badbaaday dilki walxaal qad balla almuraadiyu ninkii muraadiga ahay oo min qabiilati muraad ka mid ahay cabdiraxmaan ibni muljim uu ujeedaay oo cali dilay ou ka qoystay sayfahu seefkiista ou ka qoystay min ibni abi aalibin abi aalib wiilkiisa markuu seefta ka qoystay ashaykh alabaatixi ahay marka wuxuu leey ninkaa markuu cali dilay kii kale anigana ilaahay waa i badbaadiyey marka allahu aclam hal hada albeyt limucaawiya ficlan am ligayrihi qaalahu bilisaanihi allahu aclam fiiri markaan ulajeedada waxaa waaye min ibni abi shaykhi labaatixi aalib inuu yiri min ibni abi abiidaasoo mudaaf aalibin u ah abi aalib ahayd yaa waxaa la dhex dhigay shaykhi labaatixi abaatixi macnaha bankii mako ninkii sheekha u ahay abu aalib asigaa meesha madax ka ahan jiray sax wa wiilkiisa oo cali bni abi aalib aa loo jeeda marka asalkeedu waxay ahayd min bni abi aalib abi aalibkii sheykh abaatixi ahay marka sifay ahayd sifadia inta lasoo qaaday yaa bayna almudaafi oo abiidi ah iyo bayna mudaafi aalibka la dhex dhigay ayadana macnaha daruura keento shicirka yaa sidaas ku soco weeye la ku soco waaye ayb waxaa la mid ah baa laleeyahay wala in xalaftu calىa yadayka la axlifan biyamiini asdaqa min yamiinika muqsimi oo kale wala in xalaftu haddaan dhaarto calaa yadayka adiga hortaado la axlifan waxaan ku dhaaran doonaa biyamiini man biyamiini muqsimin dheh nin dhaartay yamiintiisa yamiintoo asdaqa min yamiinika adiga dhaartaada ka run badan ulajeedada marka waxa waaye biyamiini muqsimin ay ahayd markaasaa waxaa laleeyahay yamiintii iyo muqsim oo mudaafuley isku ahayaa waxaa la dhex dhigay asdaqa min yamiinika oo sifa ah oo nacti ah asalkeeda biyamiini muqsimin muqsimkaoo asdaqa ama yemiinto asdaqa min yemiinika sidaasay ahayd wa miithaalu nidaa waxaa kamid ah baa la yihi asigane ilan binidaa buu yidhe sida ibnu caqiil ou ku miithaaliyey wifaaqu kacbu bujayrin munqidun laka min tacjiili tahlukati wlkhuldi fii saqara wاlkhuldi fii saqari waxaa weeyaan kacbu bni maalig walaalkiis yaa kacbi markuu nebiga intuu wax ka sheegay u cararay ou risaalo u diroori meeshaa nebiga xukuma meelad ku badbaadaysana maneh waxa weyaan nebiga ninkii u yimaadana waa cafinayaaye nin yahow u kaalay buu yiri markaasuu kacbi hadalkii ou maqlay uu soo noqday waa ku nebiga u cudur daartay markaasuu wuxuu leeyahay wifaaqu bujayrin bujayr waafaqintaankiisa yaa kacbu kacbiyow aniga waxaan kuu soo jeedi aad waafaqdid munqidun laka wuxuu kaa badbaadinaa min tacjiili tahlukatin halaag oo kugu soo degdego iyo walkhuldi fii saqar iyo naaru jahanamo ood ku waartid aad ka badbaaday haddaad nasiixadayda maqashid oo aan ku iri nabiga u soo laaba cudur daaro haddaad igu waafaqdid waxa weeyaan halaagna adduunyada deg deg ee kugu dhacan waad ka badbaaday naarna ku waari maysa marka hadda fiiri wifaaqu bujayrin ay ahayd markaasuu ihi wifaaqu kacbu bujayrin wifaaqu yaa kacbu oo nida ah yaa waxaa la dhexgeli mudaaf iyo mudaafu ileyhiga dhexdiis taas daruura keentaa la yihi daruurat الshicri waxaa lamid e eh, kaana birdowna abaa cisaami zaydin ximaaru duqa bilijaami kaana birdowna zaydin ninka zayd la yidhaahda fardihiisa kheyra carabiyada eh abaa cisaamin yo abaa cisaamow ximaarun ay buu eg tahay buu ri duqa bilijaami lijaantii lagu afka laga geliyey ninka macnaha fardaha uu leeyahay xaqira birdownkiisa lowlaa lijaamka fardaha ay wada tamaahine ninkii korka arkay yaraanteeda dameerowba umalayn lahay buu ri ulajeedada marka waxaa kaana birdowna zaydin ay ahayd markaas abaa caasim oo nidaaha la dhex dhigay marka intaasoo dhan waxa weeyaan waa wax aada yaraan u dhaca weeyaan kuwaas idiraara keentay almudaafu ilaa yaai اlmutakalim aakhira maa udiifa lilyaksir ida lam yaku muctalan karaamin waqadaa aw yaku kabnayni waزaydiina fidii jamiichu hal yaa bacdu fatxu xaxtudii وتدغم اليا فيه والواaو وإن ما qبل waaw ضم فاksره yhن وألفا سلم وفي المqصور عن hudayl انقiلاaبها yاء xسن intana wxuu ku leeyahay المضاaف إلى yاء المتكلم maadaama aan mضاafki ku dhex jirnay mضاafki أحكاaمtiisii mar mضاafka la gooyo mar mضاaف iليه la gooyo marka wuxuu ku leeyahay alsm اmudaafu ilaa ya mutakalim xuguma uu leeyahay xukumkaasi waa maxay waa kana aakhira maa udiifa lilyaksir idaa lam yakun muctalan karaamin waqada waksir hoos dhig aakhira maa udiifa isimka la idaafeeye aakhirkiisa hoos dhig lilyaai loo idaafeey kulu ismin udiifa ilaa yaai mutakalim yugsaru maa qabla اlyaai limunaasabat اlyaa lana yaa akasri liana yaa almutakalimi laa yunaasibuhaa ilaa kasru maa qablaha hadda fiiri gulaamun ou ahay haddii yaa lmutakalim loo idaafeeyo haadaa gulaamii aada leedahay yaadi wixii ka horeeya waa la hoos dhigaa ayib maxaa loo yeelaa yaa lmutakalim tastadci kasra maa qablaha maadaama asmaada kasra ay geli karto yaa la hoos dhigi haddaad tiraa marka hada ghulaami ghulaami khabaru mubtada marfuuc wa calaamatu rafci dama muqadara calaa maa qabla yaa lmutakalimi manaca min duhuuriha xarakatu lmunaasaba ya-daas munaasabadii ay ciyanaysa maan isimku waa godan yahay hulaamun ay lamid tahay marka waksir hoos dhig aakhira maa isim aakhirkiisa udiifa loo idaafay lilyaai loo idaafay aakhirkiisa hoos dhig haaulaai banaatii huna atharu lakum banaatii banaatun ay ahayn awalkii horo marka qaacidadaas waa guud afar mas'ala ka baxday idaa lam yaku istithna waa markaan idaa lam yaku mudaafkii hadduusan ahayn muctalan mid jiran haduusan ahayn ka raamin iyo waqadaa ka raamin manquus waa waqadaana isim maqsuur a ah waay labadiba waana soo martay markiin baabulicraab aan soo joognay yay nagu soo martay isimka asmaada inay asmaa saxiixa tahay iyo inay asmaagi muctala ay tahay markii muctal uu yahayne ima an yakuuna muctalan bilalifi wa huwa almaqsuur wa ima an yakuuna muctala biاlwaawi aw ilyaa qasdii maxaan irahdaa ima an yakuuna muctala biاlalif aw yakuuna muctala biاlyaa oo manquuski ah waaw ma jira isim maa waawku mactalma noqdo walidaalika waxaad soo ogaataa haddii yaa lmutakalim ficil ay la xiriirsato ficil hoos mandhig ma galo waataan niriyey waa in sida loo badbaadiyo ficilka hoos dhiga looga badbaadiyo yaa ulmutakalimnana kasra oo ka horeysa loo siiya nuunulwiqaaya loo keenay darabanii aad leedahay ficilkii daraba wuu ahaa kasradii wuu ka badbaaday yadina kasradii waa hesha nuuntaason jirina loo keenay wa qabla nafsi maca alficli iltuzim nuunu wiqaayatin walaysi qad nudim aynagu soo dhaaftay meesheeda inaad xasuutaan raba marka waksir hoos dhig aakhira ma isim aakhirkiisa udiifa lilyaai loo idaafeeyey idaa lam yaku haduusan ahayn isimkaa la idaafaynaya muctalan hadusan ahayn ka oo kale waa soo manquus ah waqadaa wa muusa iyo ciisa u lamid yahay waa maqsuurki aw yaku idaa lam yaku haduusan lam yakun ay iska ahayd waa wa min mudaaricin w min mudaarici likana munjazim tuxdafu nuunu wa huwa xadfu maltuzim idaa lam yakun hadduusan isimka ahayn kabnayni tahniye oo kale wa zaydiina jamcu mudakar saalim oo kale hadduusan ahayn fadii afartan jamiicuhaa dhammaanteeda alyaau yadi yaa lmutakalimka ahayd fatxuhaa fada kordhigeeda uxtudiya waa lagu raacay bacdu gadaal wuxuu ku leeyahay haddii isimka muctal uu yahay sawaaء kaana muctala biاlyaai ka raamin aw biاlalifi ka qadaa aw kaana اsmu muhanan kabnayni aw jamci اmudakari saalim yaأdi yaa lmutakalimteed horta waa la kordhigaa ko asmaadan waxoodane waxa weeyaan wixii alifka ka soo haray haddii isimka alif oo u dambeeya wixii ka soo haray aakhir اlismi iyaa lmutakalima laysku idqaaminaya isimka maqsuurka ah iyo tahniya fi xaalati اrafci labadaas ka reeb inta soo hartay aakhirkoodii iyo kan waxaa weeyaan iyaa lmutakalim baa laysdhexgelinayaa halya oo shidan oo kor kordhigana laga soo saaraya marka laqbada intaadan horta gelin fiiri isimka haddii uu afartaas ahayn waa kuu soo sheegay <clears throat> isimkii haddii uu yahay isim manquus ah raamin iyo qaadin oo kale haddii uu yahay asalkiisii waxaa weeyaan qaadi ou ahay asigoo sidaas ah iyo haddana yaa kale loo idaafay yaau lmutakalim oo reebneed iyaau lmanquus oo reebana kulmeen markaasaa waxa weeyaan yadii oo yaau lmutakalimka ahayd yaa la kordhigay yadii kaloo reebneed yadana waa la isgeliyey markaan qaadiya raamiya aada leedahay qaadigeygi qaadi hadday tahay qaadi weeyaan qaadiya haddaa tira qaadigeygii aada leedahay waadix waaye marka yaa lmutakalim hulaami hulaamiya waa la dhihi karaa waa noo imaan doontaa baabkeeda laakiin asalkeeda waa reebantaha yaa lmutakalim yaa lmutakalim iyo isimkoo ya ku jiranay a kulmeen laba ya oo isla reeban isma qabato yaa lmutakalimaa la kordhigay markaasaa udqimat yaauhaa fii yaa eh, alismi markaasaa qaadiya raamiya la yidhi marka haadaa qaadiya wa ra-aytu qaadiya wa marartu biqaadiya saddexdii xaalo sidaas waa icraabtu way ku wada qadaran yihiin oo haddaad tiraha hadii qaadiya haddaad tiraahdo marfuuc calaamatu rafci dama muqadara calaa maa qabla yaai اlmutakalimi almudgamati aw cala yaai اlmudgamati fi yaai اlmutakalim manaca min duuriha hiqal bay noqonaysa ayib isimkii oo waxaa kuu soo haray qadaaya qadaa oo kale qadaa waxa weeyaan alifti iyo yadi yaa kulmay yaa ulmutakalimna waa reeban tahay aliftina waa reeban tahay sidii iltiqaau saakayn loogaga badbaado yaa yaa ulmutakalim la kordhigay markii la kordhigay alifki waa iska baaqi noqotay qadaaya fataaya alaleeyahay marka waa ogaanay isimka manquuska ya ah, yaa ya-da la dhexgelina waa fahamnay waa naga dhamaatay isimka maqsuurka oo alifka ugu dambeeyo aliftiisi way baaqi ahaanaysaa ya-diisi keli a ah oo yaa ulmutakalima ah la kordhigaa walyaau bacda fatxu xtudii ya-da waa la kordhigaa markii manquus ku jirtana waa kordhigan tahay oo qaadaya ay ahayd markii ay ku jirto maqsuurna waa kordhigan tahay laakiin waxa weyaan manquuskii yadiisa fi ya la dhexgeli alifta laakiin yadi laguma idqaami kara alif iyo ya isma qabtaan fataya alaleeyahay taasna waxaan ka baxnay manquus iyo maqsuur waxaad u timaadaa isimka oo ah tathniya u imaw tathniya hadday godan tahay haadaani ghulaamaani ayaa husilka ahayd ghulaamaani lii nuunti hadii ghulaamaana la idaafeeyo nuunti waa nuuna tali icraab aw ah tanwiina mima tudiifu xdifka tuuri siina nuunti goy laamtina takhfiif u goy ayib ghulaamaay ay timida ilan ghulaamaani ay aheeda yadii markii yaamutakalim la keeno ghulaamaay yadii reebneed kordhig ghulaamaaya yadi waa la kordhigaa bacdu fatxu xatudi yada waa kordhigan tahay markuu xaalaة rafci joogo ulaamaaya aada leedahay markii xaalaة nasbi joogaa kuwa hartay markaan jamcu mudakr saalim iyo tahniya oo fii xaalaة nasbi xaalaة اljari maxay ahaan jireen iyo a lagu nasbi jiray haddaad tiraahdid raأaytu ghulaamayni lii hadaa tira ghulaamayni hadaa tiraahda iyo طaalibiina oo jamcu mudakr saalim ah haddaad idaafaysid nuunti gooy laamtina takfiifaa loo gooye waxaa kulmay markaan ulaamay ghulaamay yadii tasniyada ahayd oo nuunti laga gooy iyo yaaulmutakalim oo reebanaa kulmeen laba ya waxaa lagu leeya yaa ulmutakalim iska kordhig ya-dii kaloo reebnada soo dhex geli ghulaamaya dhe markaas fiiri markaan khulaamaya labadayda wiil markii jamcu mudakar saalimne zaydiinay ahayd nuunta idaafa ugoy laamtana takhfiif ugoy zaydii ya-di u idaafay y zaydii laba ya-aa kulantay ya-di yaa-ulmutakalim eed kordhig markaa zaydiya ay noqotay zaydiya yadi yadi dhexgeli zaydiya jaani zaydiya aada leedahay marka khulaasat اlqowl musanifka intaas uu kuu sheegaa waxa hadda la kordhigo uu ku leeyahayna waxa weeyaan ya-da yaa ulmutakalimka ah markaasuu ku yiri waksir hoos dhig aakhira maa isim aakhirkiisa udiifa lilyaai loo idaafay asalki saas waay ilaa afara ka baxday idaa lam yakun muctalan hadduusan ahayn ka raamin oo isim manquus asan yeelaya raamin asagoo a raamii bay asalkiisa ahade ya-di ilan isimka manquuska ah haddii uu al wadanin ya-da yaa ulmanquus ah waa la goynay qaadin raamin daacin a sababta waxa weeyaan tanwiintii oo nuun saakina ahayd iyo yadii isimkii manquuska ugu dambeeya kulmaya markaa yadiisaa la gooy liiltiqaai saakinayn isimkii manquuska haddii la idaafa yadii waa loo soo celina marka raamin ah, markii la idaafeeyo raamiihi yadi waa soo noqonaya raamiikum aa laleeyahay waa la soo celiyey yadi haddii la soo celiyo iyaa lmutakalim labadii yaa isku idqaamaya mutakalim ka hordhig raamiya sadexdiisa xaala marfuucan mansuuban majruuha ka baxna waqadaa idaa lam yakun qadaa qadaa hadda fiiri aakhirkiisa lama hoos dhigi karo qadaa markuu yahay waa isha waxa gala qadaa la yihahda ya u idaafay asoo qadaa alifa u dambayso lannahu yana waa loo dhigaa laakiin alifaa loo akhriya icraabta waxa la akrinaya raacdaa wax la qora ma raacdo qadaa alif waay aliftaas meesha ku qoran iyadoo qadaa iya u idaafay ya-di markii loo idaafeeyo ya-daas yaa ulmutakalimka oo reeb waa la kordhiga qadaaya aad leedahay haadihi qadaaya wa ra-aytu qadaaya wa nadartu ilaa qadaaya isimkii maqsuurka ahay aliftiisiisa lagu baaqiyeelaa oo waxaa noo imaan doonta waa alifan salim a noo imaan doonta alifsideedaa lagu waa la kordhigaa aw yaku kabnayni ibnayni tahniyada loola jeedaa wa zaydina jamcu mdakr saalim ibnayni hadduu xaalato rafci jooga waa alifa salim ulaamaya alifti waa baaqi noqonaya nuuntin idaafa loo gooy haddii ibnaaya dheh hadday mansuub iyo majruur tahayne ibnaya labadayda widil waa marka waxaad leedahay ra-aytu ibnaya marartu biibnaya labadii joorbo nuunta yadaas waxaa ka horeya alifta meesha yada ka maqan unbay tusinaysaa asalkeeda ibnayni lii ay ahayd nuuntii dambe waxaa loo xadfay idaafa laamtina litakfiifa loo xadfay labadii ya laisdhexgeli ya waa la kordhigay zaydiina hadday waaw ku godan tahay iyo inay ya ku nasbisantahay ku jarantahay haddii ya ku jarantahay ama ku nasbo iska sahlan tahay oo raaytu zaydina li lii aatiri marka laamti takfiifu xad nuuntani idaaf u xadaf labadii ya aa kulantay isdhexgeli yaadan kalno kordhiga zaydiya marartu bizaydiya hal xaalo unbaa ku hartay oo zayduna markay ahayd zayduna li ayadoo ah loo idaafay yadaas laamti takfiif u xadaf nuuntina xadaf zayduuya ay noqotay marka icilaa timiday zayduuya markay noqotay aa ah, lagu leeyahay waawdi ya u bedel waxaa loogu bedela liannahu yaa ilmutakalim waxay rabtaa kasru maa qablaha waawna lama hoos dhigi karo waawdi marka ya-a loo bedelaa markaasaa loo hoos dhigaa markii loo hoos dhigo ya yadi markii waaw looya loo bedelo yadii ba markaa yaada kale lagu idqaamaya markaasaa maa qabligeedi koos dhignayne min ajli eesh yaa lmutakalim yaa la dhexgelinaya markaa zaydiya yay noqonaysaa waa isla meeshi markaa mansuub iyo majruur kuli isku wada mid ay noqonaya idaa lam yaku kabnayni haduusan ahayn wazaydina fadii afartan jamiicuhaa dhammaanteeda alyaa oo yaa mutakalimka ahayd bacdu oo aakhirka joogtay fatxuhaa oo kordhigeeda uxtudiya yaa aakhirka joogtay waa la kordhigaa yadoodina yadiyaa la dhexgelinaa markaasaa laysku idqaamaya intaas keli a waay wa lyaau fiihi wlwaawu wa lyaau fi lyaai waay isimkii oo zaydiina iyo ibnayni yada ugu dambeysay yadaas fii ya mutakalima lagu idqaama zaydiya ibnaya aada leedahay waawdina ya-a lagu idqaamayaa oo zayduuna markay ahayd waawdii oo reeban iyo yadiyaa laysdhexgelinayaa marka labadooda laysku idqaamo yadi ba ay wada noqonayaan labadoodii markii saas noqoto wa imaa qabla waawin dumma faksirhu yahun wa in dumma haddii la godo maa qabla waawin waawga waxa ka horeeya hadduu awal godnayne faksirhu hoos dhig yahun waa kuu sahlanaanay zayduuna ayadoo ah eh, aya loo idaafeeyey nuuntii marka idaafaan loo godbay zayduuya ay noqotay waawdi yadi ku idqaam zayduya ay noqotay markii zaydiyo noqotay waaw ya lagu idqaamay wixii ka horeeyey oo zaydka godaalkiisa kasra u badel zaydiya sidaasay noqotay markaasuu ku ri wain duma hadii la godo maa qabla waawin waawdu waxa ka horeeya waa jamcu mudakr saalim xaalati rafciye faksirhu hoos dhig markaas ee daalkii zayduu godnay zaydiya ka dhig yahun waa sahlanaanaya markaasuu musanif wuxuu ku yiri wa alifan salim isimka yaadu mutakalimta lagu daray haddii alif ugu dambayso alifta nabadgeli taniyadii waay ghulaamaani lii ay haddii yaa mutakalim la geliyo waxaad leedahay ghulaamaaya wa alifan salim alifta haba delin sidii waawdi iyaadi u bedesha xbaha u bedeleen waxaa weeyaan almaqsuur iyo taniya fii xaalati rafci alifaa ugu dambeeyo maqsuurta fi jamiici axwaalihi aliftiisa u nabadgeli waxaa le haadaa fataaya wa ra-aytu fataaya wa marartu bifataaya alifta waa loo nabadgeli waxaa lamid eh tahniyadiyaa lamid eh oo ghulaamaani ayadoo ahayd yahdii loo idaafay nuuntii laga xadfa ghulaamaaya yadi unbaa la kordhiga keli a markaasuu ku yihi wa alifan salim alifta nabadgeli fii xaalati tathniya in kaana marfuucan bilalif wاlmaqsuur fi jamiici axwaalihi intaas waay markaasuu wuxuu ku yidhi wanqilaabuhaa alifti in loo bedelo yaa-an loo bedelo xasanu waa wanaagsan tahay fi lmaqsuuri isimka maqsuurka can hudayl ka wanaagsan tahay qolada hudayl la yidhahdo reer hudayl isimkooda maqsuurka ah agtooda alifti ya-a loo bedelaa buu ku yidhi wanqilaabuhaa alifti bedelitaankeeda fi lmaqsuuri isimkii maqsuur tahay aliftiisa yaaan loo bedelo xasanun waa wanaagsan yahay can hudaylin reer hudayl wuu ka wanaagsan yahay agtooda oo marka qadaaya jumhuurta saasay carabta qabtaa reer reer eh, hudayl yaa alifti yaa ya u bedelayaan yadii markii alif loo bedelo yaa yadaas alifta loo bedelo yadii kale lasdhexgelina qadaya fataya alaleeya haadaa fataya wara-aytu fataya wamarartu bifataya saddexdii xaalo ayaga jumhuurta way khilaafsayin kuwaas wa jaa calaa lisaanihim qowl shaaciri sabaquu hawaya waacnaquu lihawaahumu fatukhurimuu walikuli janbin masracu wuxuu iri sabaquu hawaya hawadayday ka hormareen wa acnaquu lihawaahumu hawadooday isu raacraaceen ilmihiia ka wada dhintay fatukrimu waa la dhamaystiray walikuli janbin mid kasta dhinaciisa masracun meel ku dhaca buu leeyahay wa masracun ayaa u sugnaaday meel oo dhulka qofka markuu dhinta meeshaa masraciisa layihahda ayib fiiri sabaquu hawaya isimkan hawa waa isim maqsuur a aakhiruhu alif kaana min almuftarad wa alifan salim in la yihahdo hawaya in la yihah bay ahayd saasay jumhuur carab qaada reer hudey yaqlibuuna alifahu yaaan fayudqimuuna alyaaa fi lya uma yaftaxuuna yaa almutakalim fayaquuluuna sabaquu hawaya والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين